بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد استسلام أهل فدك waxaan ku soo dhex jirnay ghaswatu khaybar waxaan soo aragnay in yuhuuddii xusuuntoodii kulli ay ka baxeen lagana adkaaday oy isdhiibeen kabacdina ugu dambayn nebilaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ay kula heshiiyeen in ay beeraha madiine ka shaqeeyaan wixii ka soo baxana nus ay qaataan nuska kalena muslimiinta la siiyo nebiguna uu ka aqbalay uma inay meeshooda iska deganaadaan oo aan laga rarin laakiin shardi lala galayoo maalinkii la rabaa laydinka rari karaa waa iyaguna ay aqbaleen iyo waxaan ka soo baxnay haniimadii laga helay qaybteedii la qaybsaday iyo siday u qaybsadeen oo nebiyulaahi maxamed ugu qaybiyey saxaabadiisii ridwaanullaahi calayhim uma waxaan soo aragnay yuhuudda mu'aamaradii kaleo ay sameeyeen ay doonayeen inay nebiga kaga takhallusaan calayhi salaatu wasalaam ay dilaan markii ay ridaas u soo sumeeyeen ayadoo karsanna ay u keeneen allahna uu ka badbaadiyey markii khaybar ay gacanta muslimiinta gashay oo ahayd meelaha ay yuhuuddu deggan tahay meeshai ugu xoogga badnayd yay marka kuwii kalena ee magaalooyinkii yaryaraayee u dhowaayay khaybar agteeda ahaa ay kulligood iswada dhiibeen allaahumma qaarkoodoo is adkeeyey dabadeetana lala diriray lagana adkaada markiina isdhiibay sidii reer kheybar loola mucaamaloodayna in loola mucaamaloodo weydiistay nebiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu noo keeni doonaa shiikha saddex magaalo oo tan u horraysa ay tahay fadeg tan ku xigtana waadi alquraa midda saddexaadna taymaa ee la yidhaahdo dadkeedii inay isdhiibeen qaarkoodna ay dagaalameen uma ay isdhiibeen qaarna ay ayagoonan dagaalaminba ay isdhiibeen arrimahaas ayaan arki doonaa istislaamu ahli fadakin fadak waa meel magaceed wey magaalada fadak la yidhaahdo dadkeedii isdhiibiddii ay isdhiibeen ay hoggaansameen ayuu musanifka meeshan kaga hadlay fadak marka waxaa la yidhaahdaa waa meel xijaazay ku dhex taallaa laakiin khaybar bay u dhowdahay waxayna mashhuur ku tahoo lagu yaqaanaa fadaga timirta iyo bahalkan qamadiga la yidhaahdo baa ayana aad uga baxa weeyaan wuxuu musanifku leeyahay raximahullah fadak fadakun magaalada fadak la yidhaahdaa qaryatun magaalo weeye oo fii sharqi khaybara khaybar barigeeda ku taallo halkaa jirto bariga khaybar bay ku taallaa calaa bucdi yowmayni laba maalmood masaafo jirto ayay khaybar u jirtaa laba maalmood socodkood ayay u jirtaa laba maalmood baa loo socdaa markii khaybar laga tago tucrafu lyowma maanta waxaa loo yaqaanaa oo loo garanayaa bixaa'itin magaaladaas xaa'id baa la yidhaahdaa hadda sidaas baa loo yaqaanaa buu yidhi sheikha markii hore fadak baa la ohan jiray laakiin hadda xaa'id baa la yidhaahdaa wa kaana rasuulullaahi sal allahu calayh waali wasalam rasuulka alle salawaatu wasalaamu calayhi wuxuu ahaa qad arsala mid diray muxayisata bna mascuudin saxaabigaa muxayisa la yidhaahdo ayuu diray ilaa yahuudi fadakin fadak yuhuuddeedii magaaladaa fadag yuhuuddii deganayd ayuu u diray bacda wusuulihi ilaa khaybara markii khaybar uu gaaray ayuu u diro magaaladaasna inuu dadka islaamka ugu yeero buu saxaabigaa ugu diray weeyaan markuu khaybar tegay nebiga ayuu saxaabiga muxayisa la yidhaahdo buu reeri yuhuuddii deganayd fadag ayuu u diray markii uu khaybar tegay dabadeed muxuu ugu diray nebiga calayhi salaatu wasalaam liyadcuuhum saxaabiga inuu reer fadag ugu yeero ila alislaami diinta islaamka inuu ugu yeero oo tawxiidka ay qaataan fa abta'uu alayhi way ka ta'ahureenoo dibbay u dhaceen yacni ma ayan qaadanin islaamnimadii dibbay uga dhaceen weeyaan falammaa samicuu markii ay maqleen yuhuudii bifatxi khaybar khaybar furashadeedii oo in laga adkaadayo nebi muxamed iyo saxaabadiisii ay khaybar ka adkaadeen markay maqleen baa daakhalahum arucbu argagax ayaa galay daakhalahum waxaa galay reer fadeg alrucbu cabsidii iyo argagax baa galay idinkana amaa laydin qabsadaa markaasay wa talabuu waxay dooneen oo ay weydiisteen nebiga waxay weydiisteen an yucaamila inuu la mucaamaloodo kula dhaqmo bihim reefadeg inuu kula dhaqmo mucaamalata ahli khaybara khaybar dadkeedii siduu ula mucaamalooday inuu asagana kula dhaqmo oo maxay ahayd inay beeraho magaaladooda deganaadaan beerihiina ay ka shaqeeyaan wixii ka soo baxana miraheeda nus ka mida muslimiinta la siiyo nabiyulaahi maxamed iyo saxaabadiisii la siiyo ayay codsadeen faqabila dalika minhum faqabila nebiga wuu aqbalay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dalika ikhtiraaxaasi iyo soo jeedinta iyo talabkaasi minhum xaggooda buu ka aqbalay fa kaanat ardu fadakin magaalada fadak la yidhaahdaa beeraheedu iyo wixii ka yimid oo haniimo ihii waxay ahayd yacni waxay ahayd khaalisatan lirasuuli illahi sal alla alay wasalam nebiga mid u gooniya bay ahayd lalama wadaagaynin rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay muslimiinta dagaal ay u galeen iyo fardo iyo awr ay u rarteen ma ayan jirin waa wax ilaahay nebigiisa uu ku soo celiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka waxa weeye fay baa la yidhaahdaa kaasoo kale ayadoo waxa aan loo dagaalamin oo farda iyo maaragtay hub iyo aan loo adeegsanin nebilaahi muxamed ilaahay ku soo celiyo fay baa la yidhaahdaa markaasuu siduu doono u ka yeela waa midda allah fii suurat alxashr uga warramayo wma afaaa allahu cala rasuulihi minhum fama wjaftum calayhi min khayli walaa rikaab walaakina allaha yusallidu rusulahu cala man yashaa wallahu cala kulli shayin qadiir waxa weye wax alla wixii ilaahay ou rasuulkiisa ku soo celiyo oo cadowgiisa xaggooda uga soo celiyo oo fay la yidhaahdaa famaa awjaftum calayhi min khayrin walaa rikaab farda iyo maaragtay awr iyo intaad ku duusheen kuma idnan dagaalgelin baa la leeyahay walaakin allaha yusallidu rusulahu calaa man yashaa ilaahay cidduu doona buu ku sallidaa rusushiisa marka wuxuu doonowna yeelaa waa alla awood leh wallahu calaa kulli shayin qadiiru faygaa marka nebiga iska leh meel alla meeshii maslaxadda u arko ayuuna nebigu yeelaa weeyaan yunfiqu nebiga wuu nafaqaynayo waa bixinayey minhaa haniimada ardufadag fadag xaggeedabu wuxuu ka bixinaya ka nafaqaynayay calaa nafsihii nabiga naftiisuu ka nafaqaynayay isaga iyo reerihiisii fadag wixii ka yimid asagay khaas u ahayd wayacuulu wuxuuna ka nafaqayn jiraoo siin jiray sahiira bani haashimin reer bani haashim ilmahooda iyo ahna waxbuu ka siin jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam wayuawiju wuuna u guurin jiray reer bani haashim ayimahum midkooda aanan maaragtay xaaska lahaynna waa uga guurin jiray midkooda aan xaaska lahaynna waa uga guurin jiray marka alayim waxaa la yidhaahdaa ayaama baa lagu jamciyaa ayim wasanka la yidhaahdana wuxuu u siman yahay rag iyo dumar waxaa la leeyahay rajulun ayimun iyo wamra'atun ayimun baa la leeyahay waa qofaanan weli guursan weeye ama intuu guursaday yacni guurkii talaaq uu dhacayo aanan hadda xaas lahayn ama garoob ha noqdo ama maaragtay eh, weli qof guursan ha noqdo ayimaa la yidhahda qofka aan reerka lahayn marka kuwaasna xoolahaas uga guurin jira nebiga calayhi salaatu wasalaam maadaama isaga uu lahaa isagaa maamulan jiray weeyaan halka marka reer ayaan uga soo baxnay in ilaahay rucbiga intuu ku riday durbadiiba ay isislaam sameeyeen oo isdhiibeen weeyaan waadi lqura nimanka waadi waadiqura la yidhaahdo meeshaas yuhuudii deganay iyo musanifkuna cunwaankan u caqiday waadi waadiqura waxaa la yidhaahdaa waa waadi xijaaz ku yaallo weliba waddada ku yaallo ariiqa tijaariga ahoo halkaa iyo maarata suuriya gaaro shaam marka loo socdo wadadeeda ayay ku taallaa marka magaalo la yidhaahda maaragtay alaclaa la yidhaahdo iyo madiina ayay u dhaxaysaa weeyaan magaaladaas oo dhanka suuriya jirta iyo madiina ayay u dhaxaysaa waadilqura meesha la yidhaahdo weeyaan dadkeedii marka iyaguna maxay sameeyeen markii khaybar ou nebigu furtay calayhi salaatu wasalaam yuhuuddaasuu islaamnimadii ugu yeedhay waadiilquraa deggan way diideen inay islaamaan bal dagaal bay isku diyaariyeen kow iyo toban qofood baa laga dilay markii hal qof laga dilaba nabiyullaahi moxamed dacwada ugu yeerayay siduu shiikhu nooga warrami doono salaad kasta markuu tukadaba nebiga calayhi salaatu wasalaam dacwada islaamka ugu yeeri jiray towxiidka ugu yeeri jiray intaba waa ay diidanaayeen markaasaa hal subax weerar lagu qaaday durbadiiba waa ay jabeen weeyaan markaasaa wuxoodii haniime ahaan muslimiintii ay u qaateen markaasi haddana ayaguna waxay dalbeen markii laga adkaaday sidii khaybar loola dhaqmo in loola dhaqmo ayay ayaguna aqbaleen weeyaan ay soo codsadeen nebiguna waa ka yeela calayhi salaatu wasalaam wasaara rasuulu llahi sal allahu calayh waali khaybara khaybar gadaasheeda markuu khaybar laga adkaaday dabadeed ayuu nabigu aaday oo u socday ilaa waadi lqura meesha waadi lqura la yidhaahdo ayuu aaday wadacaa ahlahaa yuhuuddii deganayd buu u yeehay wey halkaasuu aaday wadacaa ahlahaa ahalkeedii waadi lqurana wuu u yeedhay wa lyahuudu weeye yuhuud baa meesha deganayde ila alislaami diinta islaamkaoo diinu tawxiida ayaa loogu yeedhay falam yuslimuu ma ayan islaamin walam yastaslimuu ismana dhiibinoo ma ayan hogaansamin sidii fadag isku dhiibtay iskuma ayan dhiibin wa kharajuu lilqitaali waxayba u baxeenba dagaal bay u soo banbaxeen wey waa dagaalamaynaa bay yidhaahdeen markii ay mubaarasa sameeyeen qaarkood soo baxay wabaraza minhum waxaa u baxay wabaraza waxaa soo baxay minhum yani yahuuddii reer maarata waadilqura deganay xaggoodabaa waxaa ka soo baxay rajulun nin baa ka soo baxay oo yidhi mubaarasaan rabaayin yaa ii soo bixi kara yidhi markaasaa waxaa u baxay zubayr bnu lcawaam faqatalahu ninkii waxaa dila yahuudiga ahaa azubayr bnu lcawaam saxaabigaa zubayr bnu cawaam la yidhaahda baa dilay uma aakharu mid kalaa soo baxay oo yahuudii ka ah, faqatalahu zubayr baa haddana kii labaadna dilay uma aaliu mid saddexaad baa soo baxay oo mubaarasu u soo baxoo yahuudii ka mid ah faqatalahu caliyun cali bn abi aalib baa isagana dilay xataa qutila ilaa laga dilo minhum ayaga xaggooda yahuudii axada cashara rajulan nin ilaa ay ka dhimato mubaarasada ay uga dhimato ayay mar walba marba marka ka dambeeyo ayuu soo baxaya weyan kullamaa qutila minhum rajulun mar kasta oo laga dilo nin laga dilaba xalli markii laga dilaba dacaa nebigu wuxuu ugu yeeri jiray albaqiyata inta hartay ayuu ilal islaami diinka ugu yeeri jiray war diintan qaata wax kaloo laydinka raba ma lehe islaama oo islaamnimadii qaata wa kullamaa sallaa mar kasta uu nebigu tukado calayhi salaatu wasalaam salaatan salaad oo tukadana dacaahum wuxuu ugu yeeraya dadkaasi ilal ilalislaami islaamnimadaba ugu yeeraya wuxuu leeyahay yani sidaa salaad kasta markuu tukado war ilaahay ka baqo kaalaya soo islaama diinka qaata baa la dhihi jiray oo nabigu usoo bandhigi jiray laakiin ma ayan aqbali jirin xataa amsow ilaa ay galabaystaan uma qadaa markay diideen islaamkii loogu yeerayay waagiina habeen ay galabaysteen oo habeennimadii la gaaray markuu waaga baryey ayuu nebigu weerar ku qaaday markaas intaysan qoraxdu qadra rumxin gaarinba waaba jabeenba uma adaa calayhim nebiga wuu ku jarmaadayo yani waa ku kallahay wey subaxnimadiibuu weerar ku qaaday falam tartafic ishamsu qoraxdii maayan kor noqonin qiida rumxin ay qadra rumxin waran qadarkii oo kale maba aysan soo kor noqonin xata inhazamuu ilaa ay jabaan yani subaxnimadiiba weerarkii lagu qaaday isla markiiba horaybay ka jabeenoo waa laga adkaaday weyaan wahanima almuslimuuna muslimiintii waxay ka hanimaysteen mahaanima kaiira hanimooyin fara badan bay ka heleen waadi lqura yuhuudii deganaydi weyaan markaasi uma talabuu markii shawkadoodii awooddeedii la jebiyo laga adkaaday ayay waxay dalbeen oo nebiga ay weyddiisteen an yucaamila bihim inuu kula dhaqmo reer waadilqura yuhuudii mucaamalata ahli khaybar khaybar magaalada la yidhaahdo dadkeedii siduu ula dhaqmay inuu ayaguna ula dhaqmo faqabila dalika codsigaas wuu aqbalay nebilaahi muxamed minhum xaggooda yuhuudii ayuu ka aqbalay weyaan yuhuudii ka aqbalay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaguna sidiioo kale bay oggolaadeen inay magaaladoodana deganaadaan beerihiina ay ka shaqeeyaan wixii ka soo baxana nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa in la siiyo nus la siiyo ayay maaragtay nusna ayagu qaataan iyay kula heshiiyeen oo uu nebiguna ka aqbalay calayhi salaatu wasalaam musaalaxatu ahli tayma nimanka ahlutayma la yidhaahdo ayuu halkan ka warramay wawasala waxaa gaaray ilaa yahuudi taymaa meesha tayma la yidhaahda yahuuddeedii baa waxaa gaaray ahbaaru khaybara wa fadag wa waadi lqura saddexdaa magaalo warkoodii ayaa gaahay khaybar dagaali lagu furtay oo isdhiibeen markii dambe fadag sidoo kaleeta inay isdhiibeen waadilqura inay dagaal isku dayeen lagana adkaada dabadeeta isdhiibeen ahbaartii ma qarsoomayso warkii baa marka waxay ogyihiin inaysan isdifaaci karaynin aysan nabiga asxaabtiisa muqaawama ku samayn karin fasaalaxuu markaasay la heshiiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam calaa dafci ljizya jizye inay bixiyaan jizyadu waa xoolo laga qaadayo oo dariiba ah yani maarata koodhiga la yidhaahdo ama maarata cashuurta la yidhaahdo waxaas ina xoolo inay dhiibaanna dusha laga saaro inay bixiyaan ammaanna magaaladooda ku joogaan la badbaadiyo sidii bay maaragtay nebiguna uu kula heshiiye wey wamakatuu way nagaadeen ree tayma fii bilaadihim guryahoodii bay ku nagaadeen aaminiina ayagoo aamina maxaa yeelay yacni wax mucaarado ah iyo ka hortag ahoo nebiga ay ku sameeyeen lama arka salawaatu ullahi wasalaamu calayh ziwaajuhu sal allahu calayh waali wasalam wa binaa'uhu bisafiya halkan wuxuu nooga warramayaa shiikha khaybar sabyigeedii dadkii la soo qafaashay markaan ka hadlaynay waxaa ka mid ahayd safiya bintu xuyay ibni akhtubin haweentaas baa ka mid ahayd oo uu dhalay sayid bani nadiir reer bani nadiir sayidkoodii ninkii yuhuudiga ahaa oo bani qurayda lagu dilay yaa dhalay gabadhaas waxaana qabay ninkii kinaanata ibni abilxuqayq ayaa qabi jiray ee maarata xaas u ahayd marka dadkii lasoo qafaashay bay gashay marka guurkii nebiga ou guursaday iyo yani maxaa la yidhaahdaa arooskii ou aroosay oo loo guri geeyey ayuu ka warramaya taasuu shiikhu noo sheegi wuxuu leeyahy ziwaajuhu sal allahu calayh waali wasalam nebiga yacni guurkiisii iyo wa binaa'uhu dhismadiisa ou dhistay oo guri geystooo aroosay bisafiya gabadha safiya la yidhaahdo ayuu cunwaankan u caqiday wey wa kaana safiyatu bintu xuyay bni akhtubin ninka xuyay ibna aktub la yidhaahdaa gabadhiisii safiyo ahayd yaa waxay ahayd fi sabyi dumarkii lasoo qafaashay carruurtii ayay ka mid ahayd weeyaan fa akhadahaa waxaa qaatay dixyat bnu khaliifata alkalbiyu saxaabigaa dixyat bnu khaliifa la yidhaahdo ayaa gabadhaasi qaatay biidni rasuuli illaahi sal allahu calayh waali wasalam ogolaansho uu nebigu u ogolaaday ayuuna ku qaatay yacni waxa weeye markii dumarkii la soo qafaashay ayaa dixiye nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi yaa nebiy allah actinii jaariyatan min asabyi waxaad isiisaa siisaa allow gabar gabdhahan la soo qafaashay ka midihii isii buu yidhi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi idhab fakhud jaariya tagoo mid uun ka qaado waa loo oggolaaday marka markaasuu wuxuu markuu inta dhex maraybu wuxuu ka helay safiya markaasuu fa akhada safiya safiya bintu xiyey buu qaatay markii ay yacni inuu xaas u noqoto rabaa surriyadiisa ay noqoto markii uu qaatay baa saxaabada nebiga u yimaadeen markaas waxay ku yidhaahdeen rasuulka ilaahay oo gabadhaa ninka aad tiri qaatay ninka ladixya waa nin madaxa yuhuud madaxdeedii nin ah ayaa dhalay oo xuyay ibnu akhdub gabadhiisii weye odayaashii ahoo reer khaybarna ningabadhu qabi jiray weye marka sidaa darteed adiga mooye qof kaleeto uma qalantee adiga guursabay dheheen rasuulka calayhi salaatu wasalaam maadaama sayid ou lahaa adigana rasuul ilaahay tahay adiga guurso ikhtiraaxaas usoo soo jeediyey waa u cidiro wuxuu yidhi ha loo yeeray dixya dixya loo yeeray markuu dixiyey arkay gabadhiina oo watou keenay oo la tusay ayuu nabiga dixyi wuxuu ku yidhi khud jaariyatan min asabyi hayraha mid kalon ayada ahayn ka qaada buu yidhi tan faraha ka qaad iskada sidiibuu dixyana ku qancay markaasuu mid kale meeshii uu ka qaatay nebigana markaasaa calayhi salaatu wasalaam gabadhan uu islaamnimada u bandhigay safiya way islaamtay markay islaamtayna nabiga waa xoreeyey meherkeediina wuxuu ka dhigay cidqigeediibuu meher uga dhigay xoraynta uu xoreeyaa meher looga dhigay markaasaa waxaa loo dhiibay dumarkii nebiga la socdoo saxaabiyaadka ahaa mid ka mid aha loo dhiibo oo layidhi soo hagaaji umu sulaymaa loo dhiibay baa layidhahda umu sulaymaa loo dhiibay gabadha markii la aroosayo dee markii la aroosay waa in la hagaajiyo oo la diyaariyo wey gabadhaasaa marka soo diyaarisay markaasaa nebiga loo guri keenay oo guursaday salawatullahi wasalaamu calayh oo aroosay loo gurigeeyey wey wa kaana safiyatu safiya waxay ahayd oo bintu xuyay ibni akhtubina fi sabyi dumarkii la soo qafaashay mid ka midabay dhexdoodabay ahayd faahadaha waxaa qaatay dixyat bnu khaliifata alkalbiyu saxaabigaas ayaa qaatay biidni rasuulilahi sal al aleh wasalam nabiga amarkiisa iidankiisa ogolaashihii nebigu u ogolaaday ayuuna ku qaatay iskama qaadanin nabiga u ogolaaday ka qaadanin faqaala saxaabatu saxaabadabaa waxay yidhahdeen asxaabtii lirasuuli illaahi sal allahu calayh waali wasalam rasuulka alleh waxay ku yidhaahdeen innahaa safiya gabadha la yidhaahdo laa tasluxu uma suubato ilaa laka adiga mooye qofka kale oo ay maarata u suubatahi ma jiro adiga kuu cuntantaa weya innahaa gabadhaasi waxa weeye sayidatu quraydata wanadiir ayadaa waxay tahay ree bani qurayde iyo nadiir ayadaa sayidkeedii ah maadaama uu xuyay ibna akhtubna uu dhalay kinaanana uu qabay dadka ayadaa madaxu ahayd weeye markaasuu fadacaahu nebiga ayaa u yeedhay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dixyabuu u yeedhay yani fadacaahu biha wuxuu u yeeray nebiga biha ay macaha iyadoo ay la jirta buu u yeeray rasuululahi sal allah aleh wasalam nabiga u yeeray gabadhii asagoo wata buu yimi dixiyo weyaan wa carada calayha alislaam islaamnimadiibuu gabadha u bandhigay fa aslamat wayna ogolaatay diinkii bay qaadatay safiya faactaqaha nabigu wuu xureeyey wa wuuna guursaday wa jacala cidqaha xuraynteediibuu wuxuu ka dhigay sadaaqaha meherkeediibuu ka dhigay meherkaaguna waa xoraynta aan addoonnimada kaa saaray weeyaan wa aslamahaa markaasuu nebigu wuxuu u dhiibay ilaa bacdi annisaa'i haweenka qaarkood mid ka midahi haweenka muslimaadka ah oo saxaabiyaadka ah mid ka midabuu u dhiibay muxuu ugu dhiibay litajhiizihaa wey inay soo diyaariso waana ummu sulaym ayaa loo dhiiba wey falammaa tama lahu fatxu khaybara khaybar furashadeedii markii nebigu u dhammaystirmatay wa waadi lquraa waadi lquraana ou furtay wa ataaca lahu ay u hoggaansameen ahlu fadakin wa taymaa ahlu fadak fadak dadkeedii iyo wa taymaa wa ahlu taymaa markay intaba hoggaansameene isdhiibeen iyo akhada wuxuu gudagelay nebiga calayhi salaatu wasalaam fii cawdatihi laabashadiiso laabtay xataa idaa kaana meesha markuu ahaaday bisadi sahbaa makaanka sadi sahbaa la yidhi oo ismu makaan wey meel maarata magaceed weeyaan meeshaas markii uu joogo bay xallad safiyatu safiyo ay daahir noqotay way daahir noqotay weyaan markay daahir noqotay baa fazuffat ilayhi sal allahu waa la aroosiiyey safiya ilayhi nabiga loo aroosiyey salawaat ullahi wasalaamu calayh faasbaxa markaasuu nebigu wuxuu ahaaday caruusan mid aroos ah bihaa safiye mid aroosaybuu noqday weeyaan markuu loo gurigeeyey caawa oo berito kale la gaaray ayuu waawlama calayha wawlama weliima buu bixiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam raashin buu dhiibay wey calayha safiyo guurkeedii ayuu waliimo u dhigay muxuu waliimo ka dhigay bixaysin xayska waxa la yidhaahdo yani wax laisku dardaray wy xayskaasoo ka ahaaday min atamri timir iyo walaqiti yani caano fadhiya iyo wasamni iyo subag ka ahaaday weyaan marka xaysa intaa laisla yidhaahdaa markii subagii iyo timirta iyo caanaha oo fadhiyo laysku daro ee laysku shiido cajiin camal laga dhigo baa waxa laga sameeya xaysaa la yidhaahdaa marka waxay yidhaahdaan waa tamrun waaqitun wasamnun tukhlatu watucjanu watusawaa ka fariidi yacni waxa weeye timir iyo caano fadhiyo iyo subag oo inta laysku khaldo laysku shiido cajiin camal laga dhigaahi sida wax cunnada khariidka la yidhaahdo kaleoo kibista iyo hilibka iyo maraqa laisku shiido laga sameeyoo kale ayaa laga dhigaa weya marka xayskana wuxuu ka mid yahay cunooyinka fiican oo dadku ay carabta isticmaali jireen oo aaday u jeclaayeen buu ka mid ahaa weya marka ninka shaacirka ahaa wuxuu dhihi jiray marku uu ka warramayo maalay ka dhigaan qofka markay dhib ku jiro shidada markay jirtana la xusuustoo la alla ilaah maanta meeshaan hebel baa looga baahnaa dhibka sow deecana u difaaco markii wax la qaybsanayana oo wax wanaagsan la qaybsanayana la iloobo kaasoo kale maal u samaynaya markaasi waxay leeyihiin wuxuu yidhi waidaa takuunu kariihatun udca laha waidaa yuxaasu lxaysu yudca jundabu yacni wuxuu yidhi markii ay shiddo timaaddo waidaa takuunu kariihatun wax la nacabyaho xun markay ahaato arrintu udcaa laha anaa la iigu yeeraa waxaa le war hebelow maanta dhibbaa jira kaale dhibkaan ka qayb qaadaa la yidhahdaa buuli waidaa yuxaasu lxaysu markii wax macaan la karsadana inta layska kee iloobaa yudcaa jundabu nin kale loo yeeraa layidhi hebelow kaale ani lagima wacda buuli marka xayska cunnadaa wanaagsan oo ay yaqiineen ayuu ka mid yahay weeyaan marka halkaa waxaan hadda markaa eh, qofka uu aroosayo wuxuu sameeyaa maalinta horaa weliimada la dhigaa maalinkaasaa weliimadii qofka la cunaa habeenkiiba markii wixii la dhammaystaa gabadha loo gurigeeya laakiin sunnada waxa weeye caawa markii gabadha la gurigeeyo kabacdi in maalinka ka dambeeyo maaragtay eh, raashinka iyo weliimada la sameeyo weeye sida nebigu uu yeela calayhi salaatu wasalaam waa taa weeyaan wa aqaama meeshaas la yidhaha sadu sahbaa ayuu wuxuu ku nagaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam alaaata ayaamin saddex maalmood buuna ku nagaaday oo saddexdaa maalmoodoo yabni ou dhisanayo bihaa gabadhiisi ou dhista xaaskiisi ou dhisto safiyo ahayd maxaa yeele garoob bay ahayd gabadha haweenta hadday garoob tahay saddex habeen bay leedahay in lala baryo oo lala joogay leedahay haddii ay gabar toddoba casho bay leedahay toddobada cashay marka tani waxay lahayd maadaama garoob ay ahayd waxaa weye saddex casho buu lahaa saddexda maalmood buu marka nebiga meesha ku nagaado wey uma markay saddexdii dhammaatay dabadeed saara nebiga wuu socday xataa qadima almadiina ilaa madiino uu ka tago fii awaakhiri shahri safar aw fii shahri rabiici alawali min sanati saabicati min alhijra yacni waxa weeye nebiga madiinuu galay fii awaakhiri shahri safar bisha safar dhammaadkeedii ayuu galay ama waxaa la yidhaahdaa ow amase fii shahri rabiici alwal bisha ku xigta safaroo rabiicu lawal la yidhaahdaa ayuu yacni bishaasuu galay oo labaduba ay ka mid yihiin min sanati saabica sanadii toddobaad oo min alhijra ka mid ah ayuu galay marka bishan hadda aan ku jirnoo kale waa safaraa la yidhaahdaa dhammaadkeedo kalow galay ama bishar kusoo xigto hadda oo safar ka dambaysa rabiic awal la yidhaahda ayuu galay madiine uu tegay labadaba waa laba riwaayo jirta weeyaan halkaas marka khaybar iyo wixii tawaabicdeedii ahaa ayaanu kaga soo baxnay ghaswatu daat ariqaac halkan wuxuu musanifka nagu barayaa haswada la yidhaahdo haswatu daat ariqaac waxay ahayd haswadaasi daat ariqaac asalka horta riqaaca waxaa la yidhaahdaa maryaha la jexjeexo iyo calalada la jexjeexo baa la yidhaahdaa waxaa marka loogu bixiyey daata riqaac loogu bixiyey qaswadani shiikhu saddex tasmiya buu noo keenaya saddex sababood oo loogu magacaabo waxaa la yidhaahdaa waxaa riqaac loogu magacaabay ghaswadaasi saxaabadii yacni meel dhagaxa iyo dhul dhagaxa bay aadeen markaasaa cagahoodii dildilaaceen maadaama ay lugaynayeen cagihii baa jexjeexmay markaasay inta maryihii maryahoodii dilaaciyeen ayay ku xirxirteen cagihii jexjeexnaa waa la yidhahda oo dhagxaantu ay jexjeexday waa lagu magacaabaa waxaa kaloo la yidhaahdaa maya daata riqaac wax loogu bixiyey dhulka ay u duuleen oy aadeen saxaabada iyo nebigu ay aadeen ayaa waxa waa dhulkaas iyo buurihiisa ayaa midabo kala duwan lahaa midabo kala duwanay lahayn marka maadaama midabo kala duwan ay lahaayeen baa riqaac loo bixiyena waa la yidhahdaa ama maye waxaa la yidhaahdaaba makaanka laftiisaaba riqaac la yidhaahdaa macnaha saddexdaba waa la yidhahda booska laftiisa magaciisa baaba riqaac la yidhaahdaana way yidhaahdaan wey ghaswadaasi marka ayadu wax oo hadda dagaal ahoo dhacay ma jirin nabiga calayhi salaatu wasalaam maadaama uu yaqid ahaayoo baraarugsanaa yaa waxaa dhacday khaybar markuu ka soo noqday ayaa waxaa soo gaaray qabaa'il reebaadiye ah oo saddex qabiilo ah bani anmaar qabiil la yidhaahda iyo faclaba qabiil la yidhaahda iyo muxaarib inay isdiyaarinayaan oo ciidan uruurinayaan oo inay madiino kusoo duulaan nebiga kusoo duulaan ay doonayaan akhbaartii markuu helay ayuu nebigu marka aaday salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu watay yani wax un toddoba boqol oo ciidanka saxaabada ka mid ah ayuu nebigu watay oo meesha aaday weeyaan marka meesha daatliqaac ay ka dhacayso ee arrintan duulimaadka loo aaday waa meel madiino laba maalmood looga socdo weeyaan marka qabiilada khatafaan la yidhaahdo ayuu nebigu la kulmay oo qoladaasuu ku soo hormaray calaa kulli xaalin markii la kala saftay oo dagaal inuu dhaco la rabo ayaa labadii qofoo labada qoloba qolo qolo ku duushay ma jirin nebiga saxaabadiisana weerar ma qaadin kuwaanina weerar ma aynan soo qaadin wey halkaasoo marka nebiga salaatulkhoof ku tukaday markuu salaatulkhoofka tukadayna cadowgii way baqeen qalbigooda ilaahay argagax ku riday markaasay kala yaaceenay kala tageen iyadoon wax dagaala dhicin ayuu nebigu marka madiino ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam marka hal qiso oo dhacdaybuu musanifka ku daray qaswada dhexdeeda oo ahayd markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu soo noqday ghaswada dhexdeeda intuusan madiine soo gaarin buu geed hoostii seexday saxaabadiina meel kaley nin walba meel buu dega nebigana geedka hoostiisoo jiiftay geedkii isagoo dhex jiifaba nin mushrikiinta ka mida ayaa inta yimid nebiga seeftiisoo geedka meel surtay markaasuu geedka hoostiisa jiiftay ninbaa inta soo gaatamay ou yimid buu seeftii nabiga intuu qaatay oo mushrikiintii ka mida ou galka ka siibtay yuu nabiga la dul istaagay markaasaa nabiga baraarugo soo kacay markaasuu wuxuu ku yidhi yaa iga kaa mancinay maanta horta ma iga cabsanaysaa buu yidhi markaasuu yidhi maya kaama baqayo markaasuu yidhi yaa iga kaa reebayo markaasuu yidhi allah ilaahay baa iga kaa reebayo intaa markuu yidhiba allah baa gacantiisii seeftii ka tuuray gacantiisii ka dhacday nabigaa seeftii qaatay markaasuu weydiiyo yidhi adna yaa maanta iga kaa mancinaya buu yidhi markuu seeftii la kor istaagay nebiga calayh salaatu wasalaam markaasuu yidhi kun khayra aakhidin nin seef qaada kan u wanaag badan noqo markaasuu yani ballan la galay ballanta uu la galay waxaa weligii dambana inuusan la diririn inuusan dad nebiga la diriraayan inuusan u soo raacin cahdigaasuu la galo laakiin islaamnimadii waa uu ka diidama islaamaya buu yidhi nebigana waa u ogolaado waa iska sii daayey dadkiisii markuu u noqday ayuu wuxuu ku yidhi ji'tukum min cindi khayri innaas dadka nin kii u wanaagga badnaa xaggiisaan ka imid buu isagoo gaala yani cafwiga iyo tasaamuxa uu nebigu siiyey ayuu saa ku leeyahay ji'tukum min cindi khayri innaas dadka midka u khayrka badan agtiisaan idinkaga imid buu leeyahay marka arintaas gaswatu daat riqaac qadiyaddaa yartaa unbaa dhacday laakiin wax dagaalo dhacay ma aynan jirin weyaan walamaa rajaca rasuulu llahi sal allahu alayh nabiga markii uu soo noqday min khaybara khaybar markuu ka soo noqday salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wadma'anna ouna nagaadayoo xasilay bilmadiinati madiine uu ku xasilo cabaar uu joogay buu samica wuxuu maqlay bitajamuci lbadwi reebaadiyihii kulankoodii buu maqlay oo min bani anmaarin reer bani anmaar ka mid ah waclabata bani aclaba ka mida wamuxaarib bani muxaarib ka mida qabaa'ilkaa saddexda ay is-uruursigoodii ay is-urursadeen ayuu maqlay oo nebiga inay ku soo duulaan ay doonayaan kolkaasuu fastacmala wuxuu madax nebiga uga dhigay cala almadiinati madiina cumaan bna cafaan cumaan bna cafaan radi allahu canhu ayuu madiine madax uga dhigay wa qasada markaasuu soo aada nebiga meeshii ay deganaayeen qabaa'ilkaas ayuu u fii naxwi sabci miatin min asaxaaba waqasada wuu soo qasday wuu soo aaday fii naxwi sabci miatin toddoba boqol wax u dhigmo oo min asaxaabati ka mida ah, toddoba boqol iyo wax lamida ah, oo ciidan saxaabadiiya ayuu asagoo dhexdooda ah oo wataahi yow mawdican makaan buu soo aada boos buu soo aada meel buu soo aaday yuqaalu meel nakla la yidhaahda buu soo aaday oo u jirto calaa bucdi yowmayni min almadiina waa meesha qabaa'ilkaas ay deganaayeen calaa bucdi yowmayni masaafo laba maalmood meel looga socdo min almadiinati madiina u jirtahay meel madiina laba maalmood looga socdaa meel u jirto nakhla la yidhaahdo ayuu nebiga saxaabadaasi la soo aaday weeyaan falaqiya markaasu wuxuu la kulmay jamcan yani ciidan oo min khatafaana qabiilada khatafaan la yidhaahdo ayuu la kulmay markuu la kulmayna fataqaaraba alfariiqaani labadii kooxood nebiga qaybtii oo wato muslimiinta iyo mushrikiinta reer khatafaan ayaa kulmeen markaasa wa akhaafa bacduhum bacdan qaarkoodba qaarka kaleo cabsi geliyey kuwaana muslimiintiibay cabsi gelinayaan muslimiintana kuwaas mushrikiintaabay cabsi geliyeen laakiin walam yaduri lqitaalu wax dagaaloo dhacay ma uunan jirin dagaal dhexdooda dhacay ma uunan jirin iscabsigelinta unbaa jirtay weyan yacni maarata qofba qofka kale yidhaahdo inuu soo weerarayo ama la dagaalamayo ama laynayo iscabsigelinta unbaa jirtay weyan wqiimat salaatu salaadii baa meeshaas lagu oogay fasallaa rasuululahi sal al wasalam nabigaa wuxuu tujiyey biaa'ifatin koox oo saxaabadiisa ka midihi ragcatayni laba ragca buu tujiyey uma ta'haruu ila ciidankiiba ishor joogaan ciidankiiba ishor joogaan waqtigii salaadii baa la galay salaadii ayadoo la joogo nebigu jamaacadii kama tegin waa jamaacaysanayay markaasuu laba ragca buu tujiyey qaybtii ugu horraysay markay dhammaystirtirteen oy salaamo noqsadeen nebigu wuu istaagayoo ragco saddexaad buu u istaagay markaasay ayagii laabteenoo cadowga hortiisii tageen weeyaan uma ta'aharuu way laabteenoo cadowga hortiisay tageen wa sallaa biaa'ifati ukhraa kooxdii kale oo aanan tukanayn marka hore cadowga agtiisa hortiisa taagnayd ayuu iyagana wuxuu tujiyey nebiga ragcatayni laba ragcoo kale buu tujiyey weyaan fa kaanat lahu nebiga marka waxaa u ahayd arbacun ay arbacu rakcaatin afar ragcabaa nebiga uu tukaday maxaa labana qoladaanuu tujiyey labada ragcana qoladii dambeuu tujiyey walilqowmi dadkii saxaabadiina waxa u ahaatay ay tukadeen racataani laba ragcadood qolo walbaba laba ragcay nabiga la tukatay laakiin isaga afar ragcood tukaday marka yani waxay ka tahay suwarta ay leedahay yani suurooyin badan bay leedahay salaatulkhowfka loo tukado yani sida shiikhuba uu tilmaami doono wa hiya salaatu lkhowfi salaada nebiga uu saxaabada tujiyey waa cabsida salaadeedii weya walaha salaatulkhowfkaasi waxay leedahay suwarun ukhraa suurooyin kalena way leedahay hab kaloo loo tukado oo suuradaasoo yani marwiyatun la wariyey fi laxaadiii axaadiista nabiga lagu wariyey kutubta axaadiistaana lagu sheegaa weya uma alqa allaahu allah wuxuu riday alrucba argagax iyo cabsi iyo fii quluubi alcaduwi cadowga laabahooda buu rabbi ku riday maxaa yeele nebiga waxyaalaha loogu gargaaray oo allah ugu gargaaro waxaa ka mid ahaa cadowga in markii uu cadow la kulmayo inay ka baqaan oy ka cabsadaan maxaa yeele wuxuu dhihi jiray waxyaalaha la siiyey oo maaragta asaga lagu gooni yeelay oo ambiyadii ka horraysa aan la siinin markuu tirinayo yidhi uctiitu khamsan lam yuctahunna axadun min alambiyaai qablii shan arrimoodon ambiyada iga horraysan la siinin ayaa aniga la isiiyey markuu lahaa waxaa ka mid ahayd nusirtu birucbi masiirata shahr yacni waxaa la iigu gargaaray argagax iyo cabsi ay cadowgu iga baqaan meel bil looga socdo markay maqlaan bil kadib baa muxamed halkan ku soo aadan yahay inay rucbu uu ku dhaco in rucbu ku dhaco iyo argagax ayaa nabiyullaahi maxamed loogu gargaaro weeye fatafaraqa jamcuhu cadowgii kulankiisii is-urursaday waa ay kala tageen markii ilaahay qalbigooda uu rucbiga ku riday bay kala tageen weeyaan wacaada rasuul lahi sal alay wasalam nabiga wuu soo laabtay calayhi salaatu wasalaam ila lmadiinati madiina u soo noqday isagoona wax dagaala aysan dhicin ayuu madiino ku soo laabtay weyaan wa sumiyat hadihi alghaswa marka sababta tasmiyada riqaac loogu bixiyey ayuu halkan noogu sheegi wa sumiyat waxaa lagu magacaabay haadihi alghaswatu duulimaadkan oo kanahi bidaati riqaaci daati riqaac baa lagu magacaabay cagahoodii ayaa naqibad jeexjeexmatay oo dildilaacday liajli lmashyi socodkii ay dhagxaanta ku kor socdeen darteed ayaa lugahoodii la dildilaaceen kolkaasii falafuu ay duubeen calayha ay calaa akhdaanihim gumadahoodii lugtoodii cagahoodii waxay ku duubeen alkhiraqa calalo ayay ku duubeen iyo maryo maryahoodii intay dildilaaciyeen ayay cagahoodii ku xirxirteen weeyaan marka saa waa loogu bixiyey wahiya marka calaladaas khiraqa oo calalada la jeexjeexdayihi ayaa alriqaacu calaladaasa la yidhahda maryahan la jeexjeexaa riqaac la yidhahdaa wey waqiila waxaa kaloo la yidhi tasmiyadii labaad wey lianna araadiiha ardadaas oo duulimaadka ay u aadeen muslimiintu oo qabaa'ilkaasi ay degaan iyo wajibaalaha buuraheedu baa waxay tahay daatu alwaanin mukhtalifa midaba kala duduwan mid u saaxiiba bay ahaatay wey kaannaha riqaacun waaba ayadoo wax maaragtay kala gogo'anoo midabo kala duwanahoo calalacalalla camala waaba ayadoo ah weyaan waqiila waxaa kaloo la yidhi midda saddexaad tasmiyada saddexaad bal iska dhaaf inay cagoo la jeexjeexay tahay ama midabada oo dhulka iyo buuruhu leeyihiine hiya riqaacdaasi waa ismun limakaani alghaswati booskii lagu duulay makaankii lagu duulay magac uu leeyahay wey waa magac uu leeyahay meesha intaba waa la yidhaahdaa man yamnacuka minii yacni hadalkii uu maaragtay yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam buu cunwaan ka dhigtay yaa iga kaa reebayo oo iga kaa badbaadinayabu cunwaan ka dhigay wamin arwaci maa waqaca fi hadihi alghaswa wamin arwaci maa shaykan ugu cajabta badani waqaca dhacay fii haadihi alkhaswati duulimaadkan oo nebiga uu daatiriqaac u soo aaday dhexdeeda shayga ugu maarata cajabta badanoo dhacay waxa weeye waxaa ka mid ah ana rasuul allahi sal alay wasalam rasuulka alleh salawaatu llahi wasalaamu calayh nasala inuu degay daata yowmin maalin inuu degay taxta shajaratin geed hoosteed geedda oo daliilatin har leh hoos leh inuu degay hoosteeda uu degay geedkaas har kaleoo hoos ka inuu hoos degay nabiga calayhi salaatu wasalaam fa markaasuu nebigu wuxuu xiray bihaa geedii wuxuu ku xiray sayfahu seeftiisabuu ku xirtay wanaama nebiga oo iska seexday geedkaasu ku xirtay lanna saxaabadiisu ku dhex jiraa waa uu seexday weyaan wa annaasu dadkii saxaabadii nebiga la socdayna way kala tageen taxta alashjaari geedihii mid walbaba geeda hoostiisa seexdo ayuu raadsaday geedaha hoostooda mid walbaba aaday weyaan wanaamuu markaasay seexdeen saxaabadii maadaama dad musaafiriin ahoo safar iyo tacab ku soo jiray ay ahaayeen waa ay seexdeen fajaaa rajulun min almushrikiina fajaaa waxaa yimid rajulun nin oo min almushrikiina mushrikiintii ka mida ayaa yimid fakhtarada sayfa fakhtarada wuxuu siibtay sayfa rasuulillahi sal alla alay wasalam nabiga seeftiisu inta soo geedkii ka fujistay buu galkii ka siibay wey fakhtarada wuxuu siibay sayfa rasuulilahi sal alay wasalam wa huwa naaimun wa huwa nebiguna calayhi salaatu wasalaam naa'imun mid hurdaayo uu yahay nebigu hurday intuu soo kor istaagay sayfkiisa la soo baxay buu galka ka siibtay fastayqada markaasuu nabiga baraarugay oo hurdadii ka soo kacay wa huwa saaftiina fii yadihi ninka mushriga ahaa gacantiisa ay ku jirto salta ayadoo galkii laga siibay oo yani galkii lagala baxay oo lala kor yahay nabiga ayuu hurdadii ka soo kacay wey faqaala markaasaa ninkii mushriga ahaa wuxuu ku yidhi nabiga atakhaafunii ma iga baqaysaa buu yidhi muxamadow soo iga cabsan mayse qaala laa buu yidhi nabiga maya adig kaa baqi maayo qaala markaasuu yidhi faman yamnacuka minii oo yaa iga kaa reebayo labadeennana keliya anaana sheekayste yaa iga kaa mancinayo oo iga kaa reebayo qaala allah ilaahay baa iga kaa reebaya buu ku yidhi yacani rabbigiisuu ku kalsoon yahay salawaatu wasalaamu calayh markuu nebigu sidaa yidhi fasaqada asayfu min yadihi fasaqada sayfu seeftii baa dhacday min yadihi min yadi lmushriki kii mushrigaa gacantiisii ayay seeftii ka dhacday w faahadahu rasuul lahi sal l waslam markiiba waxaa qaatay nabiyulaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa seeftii qaatay weyan faahadahu seeftii waxaa qaatay rasuululahi sal l wasalam rasuulka allah qaatay wa qaala markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi man yamnacuka minii yaa iga ka reebaya adiga buu yidhi marka yaa iga kaa mancinayo maanta iga kaa hortaagan maanta seeftii baan haystaya qaala markaasaa ninkii mushriga ahaa wuxuu yidhi kun khayra aakhidin mid wax qaado hub nin qaado kan wanaagga badan adiga noqo midka u khayrka badan noqo wey yacni anoo kale ha noqonin ee iga fiicno wey markaasuu fadacaahu nabiga ninkii wuxuu ugu yeeray mushriga ahaa ila alislaami islaamnimadiiba ugu yeero wuxuu yidhi waayahe ku dili maaye islaam oo diinka qaado falam yuslim ma oonan islaam waa diiday ma islaamaya buuli walaakinahu ninkii mushriga ahaa actaa nebiga wuxuu siiyey alcahda ballan ballan baan ku siinayaa buuri waan kuu qaadayaa ballankaasi waa maxay annahu ninkaasi laa yuqaatiluhu nebiga inuusan la dagaalamaynin marna inuusan la dagaalami doonin walaa yakuunu inuusan ahaanaynin ninkaasi maca qowmin dad inuusan soo raacaynin dadka oo yuqaatiluunahu nebiga la dagaalamayo anna kula diriri maayo cid kula dagaalamaysana soo raaci maayo ballantaasaan kaa qaadi buu yidhi markaasuu fakhalla sabiilahu nebigu iska sii daayey waddadiisa u banneeye wey iska tag buu yidhi marka waa fasaxan tahay fadahaba ninkii wuu tegay ilaa qowmihi dadkiisi buu aaday markuu dadkiisa u tegay buu qaala wuxuu yidhi ji'tukum waan idiin imid min cindi khayri nnaasi dadka midka ugu wanaaga badan ugu khayrka badan baan agtiisa idinkaga imid buu leey markaasuu qisada uga sheekeeyey sidii uu asagu sameeyey iyo waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu asagana ilaahay uu xukumay nebiguna uu ku sameeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayuu uga sheekeeyey weyaan wa ahli lmaghaazi halka musanafka wuxuu kaga hadlaya in ay isku khilaafsan yihiin haswada haswata daat riqaac sanadka ay dhacday waa sanadkee qolo waxay leeyihiin sanadkii afraadu hijraday ahayd laakiin sida saxiixa ah oo shiikhuna uu sugayo mu'arikhiinta in badanoo ka midana ama maarata asxaabu siyar ay sugayaan waxay ahayd sanadii toddobaad khaybarna way ka dambaysay sida uu musanifka meesha uu dhigay kale ayay la mid ahayd wey maxaa yeelay calaamad tusinaysaa jirto haswadaas waxaa ka qayb galay abu hurayra iyo abu muusa alashcari baa ka qayb galay ayaguna goormay yimaadeenoo nabigu u yimaadeen abu muusa alashcari yaman wuxuu ka soo noqday nebigoo khaybar jiro markaasuu madiine markuu yimid buu khaybartoos ugu soo aaday markuu soo laabtay oo xagga yimid buu khaybar toos ugu tegey abu hurayrana nebigu khaybar jirowba soo islaamayba weyaan sanadkii toddobaad bay marka labadooduba ahaayeen wa caamatu ahli lmakhaazi dadka makhaasida ka sheekeeya duulimaadkii nebiga iyo siirada ka sheekeeyaay badankoodu yaquuluuna waxay odhanayaan ina haadihi alghaswata duulimaadkan oo kanaho daata liqaac la yidhaahda waqacad waxay dhacday bisanati araabicati min alhijra sanadkii afraad oo hijra hijradii ayay dhacday waaxiixu laakiin sida saxiixa ah annahaa ghaswadan daat rikaac la yidhaahdaahi fi sanati saabica sanadii toddobaad dhexdeeda bay ahayd bacda khaybara ghaswata khaybar gadaasheeda bayna dhacday maxaa yeele lianna abaa hurayra iyo wa abaa muusa alashcari radia allaahu canhuma labadaas saxaabi abuu hurayre iyo abuu muusa alashcari allah ka raadi noqdee kaana waxay ahaayeen fii haadihi alghaswa ghaswatu daati ariqaac nabiga usoo raacay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa humaa labadooduna inamaa jaaa ila nabiyi sal allahu calayh waali wasalam nabiga waxay un u yimaadeen nabiga waxay u yimaadeen un oo ay ugu yimaadeen wala maratin markii ugu horeeyey bacda fatxi khaybar khaybar markii la furtay dabadeed ayay markii ugu horaysay ay nabigu u tageen calayhi salaatu wasalaam kamaa taqadama sidii ghaswatu khaybar noogu soo hormartay u kale wqad ursilat qabla hadihi اlghaswati wabacdaha cidaة saraaya litamiini uruqi musanifka marka wuxuu rabaa inuu soo gaabiyo kutubta kaleo siyarka oo siirada ka sheekayso saraayaad badan oo ciidamo uu nebigu diray oo aad u tiro badan oo yar yara oo tiro badan inay jireen oo daat riqaac ama ka horreeyey ama ka dambeeyey marka kuwaas tirada badan waa iska dhaafaynaa buu leeyahay waa iska soo gaabinaynaa buu leeyahay waa soo gaabsanaynaa dikrigooda aad uma sheegayna buu leeyahay yacni waa ka gaabsanaya waqad ursilad waxaa la diray qabla hadihi alghaswati duulimaadkan hortii wadaati riqaac iyo wa bacdaha bacda hadihi alghaswa duulimaadkan gadaashiisa ciddatu saraaya yacni ciidamo dhowr ah ayuu nebigu diray oo daati riqaac horteeda iyo gadaasheedaba uu diray muxuu u diray lita'miini turuqi waddada amnigelinteedii oo dhulka aamin in laga dhigo oo dadku amaan helaan darteed ayuuna u soo diray wuxuu kaloo u diray wa ta'diibi almuctadiina dadka muctadiintaahoo dadka ku xadgudbo oo cadaawada muslimiinta ku sameeya edbintooda la edbiyo oo la qamciyo iyo wa tafriiqi almujtamiciina kuwa nebiga iyo saxaabada u kulmo muslimiinta u kulmo cadaawanimadooda ku kulmo inay yacni kusoo duulaan doonayo kala geyntooda la geeyo la kala cayriyo ayuu nabigu intaasuu sameeyey laakiin natwii annaga waan duubaynaa dikraha saraayaadkaas ciidamada la diray sheegitaankoodii akhbaartoodii waa soo gaabinaynaa waa soo uruurinaynaa xataa laa yatuula alkalaamu ilaa uusan yacni nagu dheeraanin hadalka si uusan noogu dheeraanin daraaddeed baan u koobaynaa marka hadhowdii wuxuu ka sheekayn doonaa ghasawaadkaasi ghaswatu mu'ta iyo daatu salaasil iyo arrimahaasuu ka warrami doonaa wey subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa ilayk sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed